تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده allahuma salli wslim wbaarik wancim cla sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedi wacla aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan soo kusoo jirnay kitaabkeena safiinatu najaat darsigeena labaad baan bilaabi doonaa maanta insha allahu tacaala waxaan soo dhigannay darsigii kole kusoo dhigannay hordhici waxaan soo dhigannay calaamadaha qaangaarka sheegaya waxaan kusoo sheegnay calaamadaha qaangaarka saddex aan ku sheegnay soo ahayn qofku markuu dhagaxyo wax la halmaala isticmaalayo sideed shardi bay leedahay waan idhi kadibna weysadii oo lixdeedii rugni baan soo tilmaamnay kadib niyad maxaa laga wadaa baan idhi kadib waxaan kala saarnay biyaha yar iyo biyaha badan iyo waxyaabaha lagu kala garanayo soo maa waxaas waxaa la in la fahmo kadibna dhakada laga qabto waxaan kaloo soo dhiganay qubeyska waxyaabaha waajibiya sheikha kitaabkani hal buu kusoo siyaadiyo almowt buu kusoo siyaadiyey inta kale hore soo dhiganay waxyaa markii la qubeysanayo qubeyska waajibka ah waxyaabaha ay waajibka tahay in la sameeyo ayadana laba arrimood bay ahayd labadiibu shiikhu noo sheegay waaya maanta waxaa ka bilaabayna qofkii waysadu ka jabtay maxaa xaaraan ka noqonaya faslun man qofka intaqada ay jabto wuduu'uhu weysadiisu qofkii weysadiisu jabto xaruma calayhi xaaraan waxaa ka ah arbacatu ashyaa'a afar arrimood xaaraan bay ka tahay afar arrimood maxay ka tahay xaaraan kow asalaatu inuu salaad tukada xaaraan bay ka tahay ma tukan kara salaad soo weysadu jabta labo adawaafu dawaafkii beytka inuu dawaafo xaaraan bay ka tahay mid dawaafi karo eh, kacbada ma dawaafi karo wa wamasul musxafi musxafkii taabashadiisi iyaduna xaaraan bay ka tahay musxafkama taaban karo wa xamluhu xamlu lmusxafi musxafkii inuu qaado yaa inuu saa u qaato ayaduna waxay ka noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa afartaa arrimood qofkaan weysada qabin xaaraan bay ka tahay inuu taabto eh, salaadii inuu tukado inuu dawaafo inuu musxafkii taabto dabcan haddii musxafka meel dayacan yaaliyo wixii la halmaalah dee waa qaadaysaa ujeedka taabashada lagu diidaya waxay tahay in la weyneynayo hadduu meel dayacan yaal marka weyneyntiisa maxay noqonaysaa in meesha laga qaado soo maa marka in taasi kuma jiro laakiin si guud baa loo hadlayaa qofku hadduu weysadu ka maqan tahay musxafkii taabashadiisa kuma jiro meesha markaama ku dhacay wa yaxrumu xaaraan waxaa ka ah cala aljunuubi kii janaabada qabay kaas waa kii weysada keliya ka jabnayd xadadkii asqarka ahaa buu qabaa weyse jab baa ku dhacay waxyaabihii weysada jabanaya midkood baa saameeyey maxaa weysada jabinayey afar sooma ahayn afartii mid ka buu qabaa ninkani wayaxrumu xaaraan waxaa ka cala aljunubi qofkii janaabada qabay sittatu ashyaa lix arrimood janaabadun qofka janaabada qaba muxuu qabaa alxadathul akbar haa xadath akbar buu qabaa waaya kaas waxaa xaaraan ka ah sittatu ashyaa lix arrimood inuu sameeyo xaaraan bay ka tahay alsalaatu salaadii kii horuu kala mid yahay watawaafu tawaafkiina kii horuu kala mid yahay oo lamado nin janaabo qabaya gabadh janaabo qabta ma dawaafi ka dho wamasul musxafi musxafkii taabashadiisii wa xamluhu iyo xambaaridiisi suma jeedid intaasi kala mid yahay kii weysadu ka jabnayd buu kala mid yahay maxaa u dheer asaga wallubthu inuu iska fadhiisto fil masjidi masaajidka inuu iskaga dhex nagaado asagoo janaabo qaba inuu masaajid iska dhex fadhiisto arrinkaasna xaaraan weeye waxaa kaloo xaaraanka waa qiraa'at lqur'aan qur-aanka inuu akriyo hadday janaabo qabto qur-aanka akrin soo qubeyso rafculjanaaba samee kadib qur-aanka akri intaa janaabo qabtin qur-aanka ma akrin kadib man warkaamaa ku dhacay waayahay lixdaas baa asna maxay ka tahay xaaraan wayaxrumu xaaraan waxaa ka bilxaydi bisababi alxaydi xaydkii dartii waxaa xaaraan ku noqonaya casharatu ashyaa toban arrimood qoftii xaydka qabtay oo xaydku ku dhacay waa gabadhii haddar kuma jiraane gabadhii xaydka ku dhacay toban arrimood xaaraan bay ka tahay samaynteedu asalaatu salaadii iyo watawaafu inay kacbadii dawaafto iyo wa masu lmusxafi musxafkii inay taabato iyo wa xamluhu inay musxafkii qaado inta ayay kala mid tahay labadii hore soo maa ku daro wallubthu filmasjidi masjidkii inay dhex fadhiisato ma garanaysaa ayaduna xaaraan bay ka tahay weeye wa qiraa'atu lqur'aani xaggaa midin kuu qoryaa may soo maa yah waluutha filmusi muxuu idin raacinayaa wa qiraa'atu lqur'aani qur-aankii akhriskiisana xaaraan bay ka tahay gabadhii xaydka qabtay wasawmu inay soontona xaaraan bay ka tahay ma soomi kadho waxay soonku ka ansixi mayo dee soonto watalaaqu gabadhii la qabayoo xaydka uu ku dhacay ninkeedu inuu furana xaaraan weey ma furi karayo walmuruuru inay marto tii hore waxay ahayd dhagaansho inay masaajidka dhex fadhiisato kani muxuu yahay waalmuruuru inay marto filmasjidi masjidkii inay marto ayaa kasoo gasha ka baxda yacni waa loo diidayaa shardi baase ku xiranoo in khaafad hadday ka cabsanayso talwiithahu masjidkii inay wasakhayso ama dhiigii uu ku daatay wixla halmaala laakiinse haddaysan ka cabsan in dhiiggii inuu gumsiisa ku daato way mari kartaa masaajidka walmuruuru inay marto filmasjidi masaajidka inay madha ayaa xaaraan ka ah in khaafad hadday ka cabsanayso talwiithahu masaajidkii inay hee halayso halayso walistimtaacu baa xaaraan ka ah qofta gabadhii la qabay walistimtaacu in ma garanaysaa laga istimtaaco oo ninkii magaranaysa uu qabay uu kaga istimtaaco beena surati warukba xudunta iyo lowyada inta ka dhaxaysa inuu ninkeedii uga soo dhowaado ayadana xaaraan weeye wixii ah, intaa ka soo hara dee xalaal bay u tahay ninkiis laakiinse labadaas meeladoo la tilmaamay inuu ka istimtaaco magaranaysaa raaxay wax ka raadiyo islaantii uu qabay oo xeedka qabtay arrinkaasi xaaraan weeye warkaama ku dhacay tobanka arrimood marka waxay ka noqonaysaa qoftii dumarkeena arrinkaas saas xaalkeedu noqonaya waayahay faslun asbaabu tayamumi qofkii wixii hadda aan kasoo hadlayn oo dhan biya tilmaamayeen qof intuu weysaysta biyuu weysadu ka jabtay iyo wixii la halmaalay biyaa biyaa naga soo agardhowaa qofkii biyaga ma haysto hadda muxuu ku dahaaro qaadanayaa yaa dahaarada la sheegaya waxaa weeye dahaaratul eh, xades dahaaratu najaasati wa dahaaratu lxadas ama dahaaratu najaasa waxaa kol yaqaan dahaaratu lkhabathna waa dhaha khabath magacaasna way leedahay marka dahaaratu najaasati ayadu qofka haddii najaasa ku taallo yaa boor baa isaga daahiranayaa ayaday ku mujidho meesha warkaama ku dhacay hadda booraysigan la sheegayo wuxuu quseeyaa dahaaradii la dhihi jiray dahaaratlxadath ama tii weyneed ha noqoto ama tii yareed hee ha noqoto markii biyaha la waayo inuu booskeeda geli karo laakiinse dahaaratu najaasa hee boor waxba kama taro boor waxba adii lugtaas najaasa kaaga taal oo biyaha aweydo boor baan isaga tirtirayaa ma jidho boorka waxba kama tarayo warkama ku dhacay ama haddii qofku weyso waayo intii weysadu ka jabto ama se waxyaabihii qubeyska waajibinayay ay ku dhacaan kadibna qubeys wuxuu qubeysta u waayo markaasaa waxaa imaanaya atayamum booraysi marka booraysigu wuxuu buuxinayaa laba meelood meeshii qubeyska waajibka ka ahaa iyo meeshii weysadu hee ay waajibka ka ahayd alxadathul asqar iyo alxadathu akbar labadaa meelood haddii biyo la waayo ayaa booreysku galaa isagoo shuruuda wata waan arki doonnaa warkaama ku dhacay asbaabu tayamumi tayamumka waa booraysi qofkii inuu boor isticmaalo boor iyo ciid boorle inuu isticmaalo markuu biyo waayo haa diintu way fududahay mm-hmm. asbaabu tayamumi halaaatun sababaha keena iyo waxyaabaha keena qofku inuu booraysto saddex wey saddex midkood baa keenaysa hebel inuu booraysto ama heblaaye inay booraysato warka ma ku dhaca faqdul maay biyo in la waayey biyoa aagii buu ka waayey ruumay biyuu laayahay xaafadaha ku dhowbu soo eegay safar buu ahaa dabcan warkaa ah, ah, ah, ku dhacay soo maa safar buu ahaa safarkii gaadiidkii la socday buu weydiiyey wuu ka waayey xoogaa wuxuu sini meel meel sokaabiyo laga helayaa meeshii buu tegay buu kasoo waayey yaa shaquu la yimi safarkaasoo ku jira marka hadduu quusto yiri biyo ma hayo marka waxaan leenahay sababta koowaadoo booreysiga buu hela la yidhaahdo faqdu faqdulmaayi biyo in la waayo marka ma ku dhacay marka hadduu biyaha waayidoodii uu hubaba meeshan aad buu u yaqaanaa meeshan cilada uu marayo wuuba yaqaanaayo biyaba lagama helo wuu hubaa waxba raadin mayo laakiinse hadduu isleeyahay biyaha helaysaa muxuu samaynayaa waa inuu wareegaa xoogaa iyo meelaha soo eegaayo ka faqdulmaayi baadhiraa qof biyo waaye baa booraysan kara waa kuwa sababta koowaad oo keeni kara qofka inuu boorayso labo almarad walmaradu qofka inuu xanuunsado xanuun biyihii aan aqbalayn markaama ku dhacay xanuun biyihii aan aqbalayn baa qofka ku dhacay oo haddii biyuhu istaabsiiyo wuxuu ka baqayaa inuu bararaba uu hurgumo cad la jaro marka waxaan leenahay sababta loo booreysanaya biyilaahuma tog biyo joogo biyo la-aan maahee xanuun dartii baa loo booreysanaya arrinka saddexaad oo booreysankan waxa weeye biyo waa la hayaa laakiinse alixtiyaaju ilayhi ilalmaai maai biyihii baa loo baahday yaa u baahday licadashi xayawaanin xayawaan xaraadkii baa biyihii lagu baahday xayawaankoo muxtaramin mid ixtiraam mudan ah xayawaan ixtiraam mudan macnuhu waxa weeye biyahan uu haysto xayawaan la socda xayawaanka marka <laughs> wixii noolaa laga hadlaya biniadamka waa ku jiraa xayawaanka warkaa ku dhacay soomaa biniaadamka waa xayawaan hadlaya marka xayawaan yaa xayawaan looga baqay in haraad uu qabto yaah ayaa biyahan dartii loo deynayaa sababta marka waa sabab saddexaad oo keenaysa in la boorayso hor nimi biyo waa haystaan nimi biyahan neefkan neefkan ama arigan ama geelan ama eygan guriga iga ilaalinaya ama wixii la halmaalaya ama anigoo naftigayga bini aadan baahayabaa u baahan inaa cabo cadash cadashku marka khasab maayo inuu hadda ku hayo laakiin safar haddaa ku jidhid waxaa ka baqaysaa saacad kadib haraad ku qabto waa is ogtahay marka hadda iisan hadduu rabe hadhow hadduu ku qaban doono macataa cadashkaa dartiis iyo haraadkaa ka baqin laga baqayo biyo kalena aan loo haysan baa biyaha loo daysanayaa adigana waxaad la imaanaysaa boorays warkaama ku dhacay xayawaan muxtarama ah marka shaqadaas xayawaan oo dhan xayawaan oo dhan turidaa loo samayn maayo yaa loo samaynayaa xayawaan muxtaram ixtiraamayo ayib xayawaan muxtaram waa fara badan yahay maxaa maxaa kooban xayawaanka aan ixtiraamka lahayn baa kooban kiibuu kuu tirinaya hayrulmuxtarami xayawaanka aan ixtiraamka lahayn oo biyaha in la siiyaahe uusan mudnayni yaa sitatun waa lix lix xayawaan yaa haddaad safar ku jidho biyahan hadday isku qabtaan inaad ku weysaysto inay ayagu u baahdaan oo haraad hayo waa ku weysaysanaysaa la ixtiraami mayo wax ka dhinta marka ma ku dhacay waa lix qolo marka kow taariku salaati kii salaada ka tegey taariku salaadkii bini aadamkii taariku salaadka ahaa yaa ixtiraam ma mudna oo la ixtiraami mayo marka haddii uu haraal qabto adoo safar ku jira waxaan leenahay adeer biyaha ku anugu muxtaram ma tihid waxay nin ilaahay salaadiisii meel saari waayey ixtiraam baa u haray dulinimo waxaa ugu filan taarikusalaadkii in lagu soo daray kuwa in nolosha nolosha hee lagu ilaaliyo inaysan mudnayn in qolada lagu daray tiimka inuu ku jiro baa dulinimo ugu marka taariikusalaadkii haddii qofka hadduu salaadii diido yuqtalu waa la dilaya marka qofka marka hore muxuu isaga xukunaaba hadduu salaadii kasoo istaago oo toobadkeen la weydiiyo yaa xaddan baa loo dilayaa waana la iska caasiyaa waa lagu tukanayaa say madaahibtu way kala qabaan laakiin saasaan marayna marka waa ku dhacay soo maa marka qofka marka hore waa mutaysa hee in laba dilaba marka biyahani waxba u siyaadin mayaan wazani kii ma garanaysaa zaaniga ahaayo zina ku dhacay almuxsanu guur horena soo maray muxsan waxay guur hore soo maray waa miisaaniya guur horena soo maray qofkaa shareecadu maxay qabtaa qofka hadduu magaranaysaa zino ku dhaco laba qof midkood waaye inuusan guur hore soo marin iyo inuu guur hore soo maray soo maa hadduusan guur hore soo marin boqol jeedal baa lagu dhufanaya watakriibu caamin sanadna waa sanadna dibadda waxaa loo dirayaa banaanka yani yani waa takriib baa lagu sameynayaa labo hadduu guur soo maray maxaa la sameynayaa in la rajmiye soo maa oo la dilo marka waxaa leenahay ninkani inuu sii noolaadaba ma ahayn baasla maxay ahayd in la bedela marka biyahan siinayaaba gardar raba weesadaa ka mudan warkaama ku dhacay kaas macnuuf haye walmurtadu kii diinta ka laabtay allah inaga dhowre diintiibuu ka laabtay walkaafiru lxarbiyu kii gaalkii dagaalkaa ku wada jidheen gaalkii gaal aad diris noqoteenoo heshiisyadan dhex mareen laga hadlimayo isaga biyaha waa la siinaya gaal dagaala isku haysaan oo inuu fursad kugu helo ku dilaya yaa maxaa u noolaysanaysaa wey macnuhu hasiin biyaha waalkalbul caquuru iyo eygii dad cunka ahaa asna biyaha la siin mayo waalkhinsiiru kii doofaarkii doofaarkiina biyo la siin mayo lixdaa marka wixii ka soo hara biyihii way sidaa u wadatay hadday u baahdaan yaa adoo safar ah hadday u baahdaan maxaan samaynaynaa waa la siinayaa waana loo booreysanaya warkaama ku dhacay faslun qofkii booreysigiibaa asbaabtii saddexdaa sabab mid ka mida buu soo helay safar buu ahaa biyuu waayey ama isagoo safaraba waxaa ku dhacday xayawaankii la socday baa biyuhu u baahday ama safar maaha hadduu rabee musaafirma maahee wuu xanuunsaday yaah maxaa markaas biyihii muxuu u bedelanayaa inuu boorayso soo maahan booraysi baa lagu sii gala marka shuruudu tayamumi qofkii intuusan booraysan shuruudda laga rabo shuruudu tayamumi booraysiga ka hor yacni booraysiga shuruudiisu casharatun toban wey toban arrimood baa lagaa rabaa intaadan booraysan inaad meel soo saarto markaa ma ku dhacay yaa kow waxaa lagaa rabaa an yakuuna bituraabin booraysigu waa inuu ciid yahay ciid ciid derbigaas waa inuusan ahayn geed waa inuusan ahayn meesha booreysanaysa waa inay ciid tahay ciid warkaama ku dhacay wa an yakuuna waa inuu ahaadaa aturaabu ciid waa inay tahay daahiran ciid nadiifa ah. daahir waa inay tahay ciid ciid aan nijaasa lahayn waa inay tahay ciid daahira waa inay tahay saddex wa anlaa yakuuna ciidu waa inaysan ahayn turaabku mustacmalan mid la isticmaalay waa inaysan ahayn marka mid la isticmaalay maxaa laga wadaa tusaale haddii ciiddii xaggan ay taallay saxan ay ku jirta tusaale ahaan markii la qaado markaa gacmaha ku dhufato sidoo aad soo qaadiso ciid kuma soo raacin yaa mustacmalka la sheegayo maaha tan meesha ku hadhay mustacmaalku waxa weeye tii gacantaada la socotay markaa wejigii isticmaashay iyo tii kaa daadanaysay kuwaasaa mustacmal noqonaya biyaha markii aad soo darsato oo gacanta aamariso mustacmal maxaa noqday kuwan miyaa mustacmal noqday aa kasoo darsanaysay maya wixii kaa daadanaya maxay noqdeen mustacmal booreysigana waa sidaa markaa gacaha kusoo dhufsato oo aad soo qaadato kuwa aa isticmaashay boorka aa isticmaashay iyo ciidaa isticmaasha mustacmal noqonaysa tii meesha ku hadhay mustacmal maaha marka taas laftigeeda haddii la ururiyo dee mustacmalkiiyo la ururiya noqonaysa taaha isticmaalin wey marka macnuhu inaan taaha isticmaalin wa anlaa yakuuna mustacmalan waa wa anlaa yukhaalidahu waa inaan lagu dheehin waa inaan lagu darin ciiddii daqiiqun dee bur iyo daqiiqiyo wixii la mida ah. iyo wanaxwuhu wixii la mida ah, nuurad baa lagu darin bur iyo wixii lamid aan ah lagu daraynin cid khaalisa ah waa inay ta wa anlaa yukhaalid waa inaan lagu darin buu yidhi daqiiqun daqiiq iyo ma garanaysaa wax shiidan ama bur ha ahaada ama wax kala ahaadaan ama nuurad ha noqoto inaan lagu darin iyo wanaxwuhu wa an yaqsidahu waa inuu u kasay ciidan soo qaadideeda waa inuu kas waa inuu u sameeyey yani waa ina waa inay ciidan wejigiisa uu mariyey gacmahi waa inay ka ahayd inuu booreysanayay warkaa ma ku dhacay haye maxaa meesha laga saaraya meel dabeele ka dhacaysa wuu joogay ciiddii baa dabeele ku finaynaysa wejigiisaa ka dhacda suuida markii wejiga ku dhacday kuwa ismarmariyeyba kasii dhigo booreys kasii dhigo ciidan wejiga kaga dhacday maba uusan u kasin inuu soo qaado soo ma ahayn yaah marka maxaan leenahay ciiddaas ciiddaadii maaha ciid aa ah, u kastay oo aa soo qaadatay hee waa kuga gudaysa baa kaa gudaysa macnuwaa sidaa wa an yamasa waa inuu ku taabtaa wajaha wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa gacmood bidarbatayni laba darbo laba dhufasho laba dhufasho waa inuu gacantii gacmihii iyo wejigii ku mariyaa weeyaan warkaama ku dhacay wa an yamasa wajhahu wejigiisa waa inuu ku taabtaa ama ku masaxaa iyo wayadayhi labadiis gacmood bidarbatayni laba darbo yani saa markuu ugu dhufto lilweji baa iskaleh yaa iskaleh wejiga darbatun lilwejhi hal xaba wejigaa iskaleh mid kalena waxaa iska leh gacmaha marka wejiga sidii biyihii baa u masaxaysaa biyahaas weji looma masaxo yaah haa caadi waa umasaxaysaa wejigii oo dhan baa u masaxaysaa caadigiis saaha u masixi maxaa yeele boor biyo inaa waayo darteed baa u booraysanaysa soo maa yaa marka boorka booraysigani wejigiina masax baa laye wejigiina qayb ka taga lama dhigin wejigan maxaa kusoo sheegnay inuu yahay yaa halkaas dharar iyo labada dhego soo maahan wejigiina masaxa dili dee wejiga caadi u masax wajiga maxaa laga cefinayaa tintaas iyo timaha ma garanaysaa hoostooda in la geliyo boorkii intaaba lagaa masaxaya waa lagaa cafinaya ha saas keliya dhahaysaa marka yacni waxaa ku dadaalaysaa wejigii intiisi weji la dhihi jira inaa marisid adoo aadan dhib isku saarayn ah tintii suniyahayo inaa hoosteeda gelisid war hama ku dhacay hmm. oka garlamarim haye gacmihiina waa la mid wa aydiyakum gacmihiina masaxa gacmahana waa la masaxayaa oo loo masaxayaa culimmaduna sibay sheegaan saansiya muhim waxa inaa gacanta aad gaadhsiisa masaxi warkaa ku dhacay soo markaa ku dhufato gacantaas oo bidixda ah waxaa saaraysaa afartoodaas waxaa saaraysaa afarta gacmood farahooda waa wadaysaa marka markaa ma ku dhacay yaah suulka waxaa keenaysaa markaa suulka dhabarkiisa baa saaraysaa warkaa ma ku dhacay saawaa samayn kadha yacni intaad soo qaadid meeshan waxa la way aydiyakum gacmihiini gaarsiiya masaxidda dee gacmuhuna marfiqiinka gaaraan baa la yidhi warkaabaa ku dhacay soo maa marka masaxiddan xaggaasaa la geenayaa waa la wadayaa waa la soo leexinayaa waasaa la dhahayaa tanna waa lamid suulkaad saa u marinaysaa marka waaya wa an yuziila anajaasata najaasadiina waa inuu suuliyaa awala markii koowaad qofku waa inuu marka koowaad intuusan tayamumba la imaan najaaso wixii ku yaaba inuu iska suuliyaa warkaa ma ku dhacay yaa ayib weesadii in najaaso la suuliyey shardi ma u ahayd yaa adoo meelahan najaasa kaaga taal ma iska weysaysan kartaa yaa shayga markii meeyahaa la dhahayo waa inay shuruuddiisa arkaantiisa kasoo eegtaa yaah shuruudul wuduu wuu ku jidhay qofkan markii uu weeseysanaya waa inuu kulligii daahir wada yahay shardiga waa ina kasoo baadhaan arkaantaasi ma ku jidhay ah, weligaas jawaab degdega la soo ordin khatar wey sida tayamumka shardigan lagu keeno la yidhaahda waa inuu qofku intuusan booraysan najaaso wixii ku taalay iska baabi'iyaa shardi saasoo kalea ah waysada miyaan ogu jiray marka iska fiiliya hmm. qofka hadduu intuu suudhiga galo kaadiyey tusaale ahaan asoo aan kaadida iska dhaqan ma weheysan karaa yaa safiinatu salaati baa soo dhigateen haya ka jawaaba yaah muusikasa dhaqinkaadii wuxuu yidhi horta wayseeso marka hore haye haye haye wuu haysan karaa kaadiiskama dhaqin te wa mas'alo meesha taalo wey haye haye qof kalaa haye haye qolada qolada tilmuhu haysan karo maxay cuskadeen shardi iyo waxaan soo dhignay iyo haye ayib haye yaa yiri waa weheysan karaan hmm eeg ayib sideedaba laba markaa shay baranaysid waxaa rugniga arkaanta iyo waxa shuruudda lagu barayaa inaa wax ku kala gurto weeye waa inaa fahamta yah furuudulwuduu'i sitatun baa lagu taxay soo maa shuruudul wuduu'i ayadana waa la taxay hmm? waxaan rabaa jawaab midaysan birisuxnaanin ka helo shuruudaa kasoo eegeysaan iyo arkaanta sabtiga shuruudii arkaanta kasoo eega jawaab midaysan baana iska rabaa qofka asagoo nijaasa ku taallo ama ti asaga ka timaada ha ahaato ama mid kale ahaatee inuu hee inuu weeseysan karo waaya in lasoo baraa rabaa meel kalaa kasoo baarnina safiinatu kan ka baara kan kana kudhex taallaa fiqigu ma aha in wax la xifdiyo keliya waa waxaa fahamtaa wax badan oo aan laguu dhigayn baa jira oo lagu siinayo furaheedii marka waa inaad ku dhaqantaa warka waa ku dhacay soomaa yaah haa waa inaad ku dhaqantaa marka waa inaad baadhahan qofka haddii uu isagoo aan dharkii xiran ma weysaysan karaa waa su-aal mas ku jira aye qofkii suulihii ku jira dharna ma xirna ma weysaysan karaa waxaa soo fiirinaynaa shuruuddii ma ku jira qofku markuu weesaysanayo in uu asturan yahay waa inaad ka soo eegtaa waxa shuruudda lagugu dhigayaa waxay tahay inaa hee kala gurto warkaama ku dhacay arkaanta ma ku jidha qofka asturan ha weesaysto ayib marka waa la weesaysan karaa qofmarqof fiqiga la baranaya waxa weeye faham qofku waa inuu masalada markuu barto yidhahdo an yakuuna bituraabin ciid weeye ciid waa in lagu booreystaa ayib maxaa ka baxaya ciiddii derbi waa in lagu booreysan waa inaan bur lagu booreysan inaan magana shamiisa lagu booreysanayn ciid wax ku jiraan lagu booreysanayn waxaasoyawaxaason laguma dhigin maxaa lagu dhigi keliya waa inay ciid tahay marka waa inaad fahamtaa wixii kale inay banaanka istaagayaan ayib wa an yakuuna waa inuu ahaadaa wa an yajtahida waa inuu ku dadaalaa fi filqiblati qibladii inuu soo helo qablahu qabla tayamumi intuusan booreysan ka hor qibladii inuu soo helo waa inuu ku dadaalaa yani markaa baadiyi mari safarka ku jidhay intaadan booreys la imaan waa inaa horta qibladii ahee aad soo heshaa jihadeedii ujeedka loo booreysanayo waxay ahayd shardi dambe sheegi doonee waa in booreysigu dhacaa bacda dukhuuli waqti markuu waqtigu soo galo waa inuu dhacaa waafahmi somaan marka markuu waqtigu soo galo booreysiga aad booreystayna tukataa la rabaa hore ka tukatid warkaamaa ku dhacay marka marka intaadan booreysan waa inaad sii raadisaa ahee siuusan waqti kale kaaga qaadan qibladii waa sii raadsataa dhinacii kaa xigtay waa soo heshaa waaya wa an yajtahida fi lqiblati qablahu qabla tayamum wa an yakuuna waa inuu ahaadaa atayamum booraysigu waa inuu ahaadaa bacda dukhuuli lwaqti waqtigu markuu soo galo kadib afar saaca oo tobankii subaxnimo markii la marayey baa tiri wallaahi biyo ma haystee duhurkaan isaga sii booraysanayaa maxaa suuragala ah labiiyi tobankii duhurni markaa saa u dhacday in hee tugiiba biyo soo rogo soomali suuragal ma ama dhaan biyaha kusoo agmaraan iyo wixii la halmaala marka maxaa la rabaa booraysigu markii wakhtigii salaadu soo galo in la booraysto inta ka horeysa booraysigaasi booraysi soconaya ma salaaddii waajigeed baa laga hadlaya iyo salaaddii waktiga lahayd tii waktiga hee lahayd wa an yatayamama waa inuu u booraystaa likulli fardin farad walba waa inuu booraystaa salaad kastoo waajiba waa inuu u booraystaa tusaale wuxuu rabaa isagoo safarkii ku jira inuu duhr iyo casar wada tukado musaafir wey wuu daalan yahay soo maa casarkii wuu soo hormariyay duhurkii ula tukanayaa safar dheer buu ku jiraa biyana ma haysto duhurka markuu tukado markuu rabo inuu duhur ka tukado wuu booraysanayaa markuu duhurkii ka baxo booreysi kaleu la imaanaya casarkii buu ku tukanaya warkaa ma ku dhacay marka farad walba waa inuu booreysi ku tukada weeyaan faslun intaa markii lasoo helay oo ciiddii aad soo diyaarsatay furuudu tayamumi khamsatun booreysiga waxyaabaha markuu qofku booreysanayo waajibka ah oo inuu sameeyo la rabaayo waxa weeye shan arrimood kow naqlu turaabi ciiddii inuu soo raro ciidii inuu gacmaha kusoo qaato xagga maxaa ku baxay ciid dabeel kuusoo turtay iyo yaah meesha way ka baxaysaa naqlu turaab ciida inuu soo rarto baa laga rabaa labo aniya markuu ciidda gacmaha kusoo raranayo oo gacmaha kusoo booreysanayo gacmaha soo qaadayo waa in niyaddii hee ah in uu salaad ku tukanayo muxuu niyaddu maxay tahay inuu salaad ku banaysanayo tukashadeed inuu ku dahara qaadanayo maaha maxaa weeye maxaa yeelay booreysigu xooggii biyaha ma laha warkaa ma ku dhacay marka inuu ku dahaaro qaadanayo maaha maxaa weeye inuu ku banaysanayo salaad tukashadeed warkaa ma ku dhacay buu niyadda gashanayaa kadib buu soo qaadayaa ciidii kadibna masxul wejhi wejigii inuu masaxo waa tilmaamnay suu masaxayo sidii masxigii biyaha lagu masaxaya buu masaxayaa araabicu masxul yadayni gacmihii inuu masxo ilal marfiqiin laga gaariyo ayadana waa tilmaamna qaabka alkhaamis waxa weeye altartiibu in hee uu kala hormariyo bayna almasxatayni labada hee masax inuu wejiga masxideeda horeysiiyo kadibna gacmaha masxidoodii horeysiiyo waa kaa faslun qofkan wuu booreystay booreysigii maxaa mubtilaatu tayamumi waxyaabaha booreysiga buriyaa halaatatun saddex weeyaan saddex arrimood booreysigiiba burinayaan kow maa abdala alwuduu'a wixii weyse jebin jiray wixii weyse jebin jiray booreysigiina wey muxuuha wixii weysada jebin jiray afartii masalo yaah weysadii hadday jebinayeen booreysigina jebinaya xagga afar baa ku haystaa marka waridatu riddadii qofka diinta ka babaxaba bolis muxuu jiraa diintii way kaba tegiye ilaahay hanaga ilaaliyo wa tawahumulmaaci biyo inuu ismoodsiiyo isagoo booreysqa wuxuusi allelniyo biyaha biyaha heli kadhaa wuxuu is yidhi biyaa biyaha heli kadhaa tawahumulmaa baa la dhaha biyo ismoodsiiye inuu heli karo ismoodsiintaa biyo inuu heli karo ismoodsiiyey booreysgaas waa ku jabayba goormuu jabayaa booreysgaasi in tayamama waa hadduu u booraysto markii hore lifaqdihi biyowaayadiisa ilin booraysiga muxuu ahaa booraysiga muxuu ahaa saddex siyaabood baa keenaysa soomahayn in biyo la waayo in la xanuunsan yahay iyo in xayawaan muxtarama loo daayey soomahayn marka markii biyo darteed biyo waayid darteed hadduu u booraystay haddii niyadiisa kusoo dhacdo alla ilaahay biyaha heli ka dhaa booraysigaasi hore uusii dhaqaaqay waa jabay warkama ku dhacay yaah maxaa wax loo boorisanaya maxaa hayan biyo inaan lahayn la quustay marba hadduu yidhi biyaha heli ka dhac ee ku soo dhacday hee shardiguse muxuu yahay waa intuusan salaaddii gelin hadduu salaadii galo isagoo salaaddii ku jira hadduu tugi soo rogmado salaada ka bixi mayo maxaa yeelay ficilkii lagu talagalo ku galay wafansoomahan lagu khasbi mayo inuu ka baxo laakiinse asagoo aan salaadii gelin haddii ay ku timaado hee maxaan leenaha buur waa kaa budhay kaa budhay haye asagoo xanuunsan baa buu biyo helay boreysigaas maburaya mise burimayo yaah maburayaa maya maxaa yeele shardiga in biyaa la hela shardiga kusii xiran inta yamama hadduu u booraystay lifaqdihi biyowaayidii hadduu u booraystay ah. faslun halkaa wuxuu ka baxay shiikhu markaa tayamumkii kitaabta kalean kusii faahfaahin doona hadduu aan laydmo dersigan sidaa u qabo waladii midka xaggan wuxuu gelayaa najaasadii najaasadii laba qaybsantaa shay asalkiisa horeba najaase iska ahba yah najis wey najis shay asalkiisa hore hadda najaaso ahayn lainta najaasa ku dhacday mutanajis baa la dhahaa najisun iyo mutanajisun ma najis maxaa weeye asalkiisa horaa maxay tahay najaasa mutanajisna maxaa waaye najaaso maahe maradan oo kale weeyo najaaso ku dhacday mutanajis bay noqonaysaa asalkoo najaaso maaha najaasa ku dhacday bay najaasooda kii horena muxuu ahaa waaba najaaso caadiya markaa ma ku dhacay sheikh hadduu wuxuu ka hadlayaa marka waxyaabihii najaasada caadiga ahaa kuwii najaasada caadiga iska ahaa soo yaa buu ka sheekeyn doonaa waxyaaba dhowr oo looga soo reebayo daahir noqon kara faslun alladii midka yadhuru daahirka noqon kara min annajaasaati najaasaadkii asalkaha xaalay ka mid yihiin halaatatun saddex weeye saddex waxyaabood yaah haddii isbeddel ku yimaado ayagoo najaasada asalka ahaa ahaa markii horeba maxay noqon karaan daahir bay noqon karaan alladii midka yadhuru daahirka noqonaya min annajaasaati najaasada xaaluu ka mid yahay halaatatun saddex weeyaan alkhamru khamradii khamrow waxyaabaha asalka najaasada ahaa mar horaan soo xusnay muxuu ahaa yaa khamradii yaa kaadidii dhiigii qaa'idkii rawdkii inay soo qabato ee bakuronaado meytadii sama ahayn saddexa markii laga reebo kelbigii iyo doofaarkii iyo waxay dhalaan soma ahayn africadima najaasa asala waaye najaase asala wey kuwaa marka aan soo sheegnay saddex qoloo ka mid ah yaa waxaa dhici karta inay daahir noqdaan markii isbedel ku dhaco kow maxaa ah alkhamru khamradii khamradii daahir bay noqon kardhaa goormay daahir noqon kartaa idaa takhallalat hadday khal isku bedesho khalka cuntada lagu darsado maaragta hadday khal isku bedesho binafsihaa si iskeed ah ayada waxba lagu darin dadkii hore khal bay samaysan jireen halka waa jiraa biyahan cadsuminaa arag halka la yidhaah dadka hore halka waxay ka samaysan jireen cinabkii baa la radinayaa muddaa la dhigayaa markii muddo la dhigo dhowr beri u yaalo muxuu isku bedelayaa khamr waa lagu sarkhaamayaa raamadin dhacay markii khamradii lagu sii daayo khamre markii noqda muxuu noqda calatuul najaasuu noqda khamradu najaaso waaye calatuul markuu suu khamro u ahaa darajo saddexaad buu galay ah sarkaankii baa ka baxay wixii sarkaanka ahee wax sarkhaaminayay baa ka baxay darajadaa saddexaad marka dadkaas dad xirfad laga ahaayeen way yaqaaneen khal buu isku bedelaya wax loo yaqaan sakraankii baa ka baxaya khal maadada la yiraahdo cuntada lagu darsada gabdhaha yaqaan buu isku bedelaya marka khamradii markay khal isku bedesho oo maadadii sarkhaanka ah ay ka baxdo waxaan leenahay daahir bay noqotay maxay noqotay daahir maxaa yeele khamro maaha maxaa la dhahayaa war waxaan maxay yihin marka maxaa la dhahayaa waa khal baa la dhahayaa khamro maaha marka taas waa koow shardigu shigu muxuu binafsihaa idaa takhallaba hadday khal noqoto binafsihaa si iskeeda xagga maxaa ku baxay erayada waa inay dhuuxdaan si iskeeda bay maxay u noqotay khal maxaa ku baxaya maadooyin baa lagu daray si khal looga dhigo marka maxaan leenahay oh, Eh, najaaso weye weli maxaa yeelay adaa ka shaqeeyey inay noqoto hee khasab baa oga saarta marka suuragal maha w wajildulmaytati baktigii haragiisii neefkii baktiga ahaa ridii kaa dhimatay saas ridii kaa baktida maxay noqotay calatuul markay saab u baktido maxay noqotay najaaso maxaa najaaso noqonayaa tin iyo cirib najaasay noqonaysaa aama ku dhacay haye taas haraggii baa kasoo saaratay haraggii baa kasoo siibtay maxaan ahnaa eh, eh, ka siibtay haye kadib haraggaasi daahir buu noqonayaa idaa dubiqa haddii la magdiyo magdin dadkan baadiyaha joogayaa magdin shayga waa la warayaa waxaa laga xordayaa laga dhammaynayaa hilibkii dheeraadka ku ahaayo wixii bedelayay haragga baa laga dhammaynaya magdin baa la dhahaa megdin soomaaliga haddii la megdiyo yaah muxuu noqonayaa awalka hore najaase asala buu ahaa maxaa yeele baktigiibuu ka mid yahay markii la megdiyo muxuu noqday ayib haye iyo wamaa kii saara iskaba noqday xayawaanan xayawaan iska noqday kii xayawaan iska noqday suu bakti u ahaabuu xayawaan isku bedelay <laughs> yacni neefkii bakhtiisu xagga iskama olin muddo haddii la joogay waxaaba kasoo yacay bahalla yaryara iyo dixri iyo beladara waxaasaa uga soo yacay waxaan leenahay xayawaankii meesha yaalay bakhtiga ahaa saara xayawaanan wax nool baaba kasoo dhexdhexshayba maxaa kasoo dhexshay wax nool marka waxyaabaha nool oo meesha kasoo soo baxa yaa oo kasoo dhexdhasha waxaan leenahay waa daahir ayagu hadday ku taabtaan iyo haddaad taabatid najaasooya la dhihi mayo marka ma fahamti hadda waxaa ka hadalnaa waxaan haddaa istaabataan najaasa miyaa mise maaha meesha cunid ma taalla yaah meeshan la cunayso <laughs> inaad fahamtaan u baahana neefkii baktiyo halkaas ridaadi geenye ahaydoo halkaa ku baktiday isbuuc kadib meeshii waxay noqotay wadabahal dixriya dixriga hadda haddii gacanta lagu guro haddiiba dhacdaba haddii lagu guro fiqi baan ka hadlaynahay yaa hadhow intaa iska daadiso macteed gacantaadu haddii qoyan tahay intii xaggaa lagu gura hadda daska daadayso salaada mase geli kartaa waa laga hadlayaa tusaale wey waxaan leenahay haa maxaa yeelay shaygani waxaan bahaladan xuxunkaahi hee najaasadii hadda maaha maxay noqdeen noole sax najaasa bay ka yimaadaano meel najaasaha ka soo baxaan laakiinse maxay noqdeen saara xayawaanan marka istixaala la dhaha istixaala xaaladay ku jireen bay ka soo baxeen xaalad kalay galeen warkaama ku dhacay saddexdaa marka wixii xayawaan isku bedela khamradii khalka laga dhigay nafteedu khal u noqotay iyo haraggii la megdinayey haye neefkii la gowracay haraggiisa see lagu daahirin karaa isaga ayaa ka jawaabaya neefkii la gowracay asagoo haraggiisa see lagu daahirin karaa yaah asagoo alkii horu daahir ahaa maxaa yeele neef la gowracay weeyaba soo maah walmudakaatu be soo dhigan waxaas qofki inuu kala qoraal rabo fahmo yidhaahdo kada taa xaggaasaa qabanaysa shardigaasa tan haya shardigaa kuma jidho markaa ma ku dhacay faslun annajaasaatu alaaatun waxyaabaha najaasada saddex weeyaan najaasadu waa saddex muqalladatun najaase adag oo culus najaase adag wa mukhafafatun iyo najaase khafiif ah oo fudud wa mutawasitatun iyo najaaso dhexdhexaad ah mana adka mana fududa saddexdaas kam tanqasimu najaas waa saddexdaas warkaama ku dhacay waaya waaya najaasada culus maxay tahay marka almuqalladatu najaasada adagi waa najaasatu lkalbi waalkhinziiri eygii iyo doofaarkii najaasadoodii waa adu way adag tahay iyo wa farci axadihimaa midkood wuxuu dhalo dee ahaa ee waxaa laga wadaa xayawaan kale uu ka dhalo markaa ma ku dhacay xayawaan kale ka dhalay eygii baa dawaca ka dhalay markaa ma ku dhacay maxaan leenaha markaa eygaa la raacinaya dawacaa la raacin mayo markaa ma ku dhacay marka shaygu najaaso iyo daahirnimo isugu timaado waxaa la raacayaa kan liita baa la raacinaya markaa ma ku dhacay marka eygii iyo doofaarka iyo wixii midkood dhalo najaasadoodu waa najaaso adag culus tahay najaaso fudud maaha waaya oo daaharadeedu shaqo culus ba u baahan tahay macnuhu walmukhafafatu najaasada fududi waa bowlu sabiyi ilmihii yarka ahaa alladii kaasoo lam yatcam aan quudan khayra labani waxaan caana ahayn waxaan caana ka ahayn ma cunin caana keliya eh, waxaan caana ka ahayn ma quudan keliya quutaa kaasina walam yabluq mana uusan gaarin alxawlayni laba sanana ma gaarin ilma aan laba sanana gaarin caana mooyaane wax kalena aan la siin ilmahaas kaadidiisa maahan saxiradiisa wixa kaadidiisa waa fududaha mukhafafa loo yaqaanaa najaaso weeye laakiinse waa mukhafafa waa fududahay warkaama ku dhacay walmutawasidatu najaasada dhexdhexaysana waa saa'iru najaasaati najaasooyinkii intoodii kale saa'ir waxaa weeye intoodii wixii labadaa ka soo hara najaasa dhexdhexaadaa la dhahaa saas horta u qaybso maxaa soo gelaya qofkii weynaa wixii ka imaanayey kaayadiisi iyo saxaaladiisi wixii la najaasadaas maxay noqonaysaa iyadu mutawasiday soo dhexgelaysaa warkamadin dhacay haddaba see loo kala habeynaya see loo nadiifinayaa faslun almuqalladatu tii tadhuru waxay daahir ku noqonaysaa bisabci khasalaatin toddoba dhaqniin in la mariyo toddoba dhaqaniin baa la marinayaa goormaa toddobadaa la marinayaa bacda isaalati caynihaa cayntii najaasada iyo muuqaalkii caynta wax muuqaalkii najaasada markii meesha laga saaro war masaladaa u fiirso bacda isaalatin caynihaa ixdaahunna toddobadaa midkood bituraabin ciid baa laga dhigayaa macnuhu waxa weeye najaasadii eygu meesha ku daadiyey yaah marka hore waa la nadiifinayaa muuqaalkeeda horta meesha laga saarayaa markii muuqaalkeedii urkeeda iyo muxuu ahaa midabkeedii meesha laga saaro markaa kadib baa sabca khasalaatin u bilaabanayaan warkaama ku dhacay yah warma masalada a adoo muuqaalkaa ka saareen toddobadii toddoba jeer baan dhaqay ma jiro marka aad muuqaalkaa ka saartid hal xabaa tirsanaysaa ilaahuma shan jeer iyo lix jeer soo dhaqay ma fahamsaa dhiiggii ayga tusaale ahaan dhiiggii ayiga meesha ku ba'ay amase dhareerkii ayiga weelkiibuu afkala galayo wixii la halmaala marka inaad meesha horta nijaasada ka baabi'iso markaad baabi'iso kadib baa maxaa la tirinayaa toddobadii mid ka mida ay tahay ciid ay tahay marka carabiga u fiirso muxuu yidhi tadhuru daahir bay noqonaysaa bisabci khasalaatin toddoba jeer in la dhaqo gormaha toddoba jeer la dhaqayaa bacda isaalati caynihaa muuqaalkii najaasada markii meesha laga saaray kadib baa toddobada la dhaqaya ixdaahunna toddobadaa waxaa ka mid ah bituraabin mid ciid walmukhafafatu tiidii tii tamduru waxaa ku roobeynaysaa birashilmaai tadhuru miyaa tadhuru waxay daahir ku noqonaysaa cafwan tadhuru waxay daahir ku noqonaysaa birashilmaai biyo in heeh lagu seeriyo maca alkhalabati ha ayagoo biyuhu ka badan yihiin najaasadii iyo wa isaalati caynaha caynteeda meesha laga saaro eeg in rashulmaa iyo alghaslu bilmaa waxay kala duwan yihiin rash waxa weye meeshii in biyihii lagu sayriyo khasab maa inay biyuhu ka baxaan warkaama ku dhacay ghaslulmaana maxaa weeye in meesha lagu sayriyo biyihii meesha ay maraan meesha inay biyuhu maraan baa la rabaa warkaama ku dhacay marka rash maxaa wey ilmihii dhabta kaga kaadiyey dhabtii kaadidii ku taallay biyo ka yara badan laakiinse aysan khasab kugu ahayn inay hoos ka baxaan yaah ayaa ku sayrinaysaa warkaa ma ku dhacay rashulmaa macnaho sidaa marka tadhuru waxay daahir ku noqonaysaa birashilmaai biyo in lagu rusheeyo calayha korkeeda maca alkhalabati biyahaasoo yaro badan yacni ka badan kaadidii biyo badan iska u badan lama raho kaadida ka badan yani hadday kaadidu ahayd ma garanaysaa laba dhibcood ama saddex dhibcood biyo saddex dhibcood ka badan baa laga wadaa ma fahamte hatay kaayadu ahayd goobaabin goobaabintaas kaayadaas biyo ka yara badan inaad ku rushaysid baa la dhabaa khasab maaha inay biyuhu meesha maraan marka meesha inay biyuhu maraan hasli baa la dhahaa in lagu rushayana maxaa la dhahaa rashulmaai wa isaalati caynaha caynteeda meesha laga saaro walmutawasitatu tiyo dhexdhexaadka ahaydi tanqasima ayadaa waxay u qaybsantaa ilaa qismayn laba qaybood cayniyatu mid la arkayo ishu qabanayso cayniya marka waxaa laga wadaa ama urbee leedahay wuu sheegi doonaa shiikhu iyo wa xukmiyatun mid xukun ahaan loo og yahay meesha inay ku taallo meesa aan la arkaynin al cayniyatu midda cayniyada la yidhahdaa hiya allatii waa midda lahaa iskale lownun midab leh riixun aw riixun ama ur leh wa tacmun aw tacmun ama hee dhadhan leh saddexdaa midkood waayo saddexdaa tilmaamo midkii wadata waxaa la dhahaa najaasa cayniya mutawasita warkama ku dhacay yaa falaabudda taa markaa midabka ama urka ee midabka ama urka ama dhadhan kale waxaa khasaba min isaalati lowniha midabkeeda meesha in laga saaro wa riixiha ama urkeeda meesha laga saaro wa tacmiha in meesha laga saaro ayaa waajib ah waaya ha ilaa ume boqol jeer kuu qaato dhaqideeda hadday kugu adkaato de waa masalo gaara ha qofka markii uu magaranaysa hareegta gacmihiisina wax kusoo haraan markuu suuriya galoo ka baxay gacmihii sucan isaga dhaqay gacmihiina ur yeeshaan dhici kara ka goon waayey shaamba isticmaal kan isticmaal ka samayn shaamba la isticmaalo biyihii nadiifka ahaa hadduu kaga goon waayo meeshii haddaysan muuqaal iyo waxba lahayn yaa dhadhanan yeelanaynin waxaan leenahay waa ka goon weydo magaranaysaa waa lagaa cafinaya daahir wey walxukmiyatu mid najaasada xukmiyadaahi hee allatii waa midka laalowna wax midaba iyo walaa riixa wax uraya walaa dacma wax dhadhama laha aysan u sugnaanin halkaas baa qolob ku kaadiday qoraxdii baa ku dhacday way angegtay wax miyaa ka muuqda maya warna male midabna male dhadhanna meeshii ma jiro see loo dhiminayaa maxaa la samaynaya taasoo kale waxaan leenaha waa najaasa xukmiya waa mutawasita xukmiya waa inaad u bixisaa taasoo kale see loo nadiifinaya ina urba ma lehe yakfiika waxaa kugu filantaa jiryulmaai biyo in la dulmariyo calayha korkeedii in sidaa biyo loo dulmariyo yaa ayaa ku filan meeshaas taasa ku dhaqmaysaa wey aqalul xayd kitaabu salaa ku jujinanaya aqalul xaydi xayd waxaa ugu yar faslun xayd waxaa ugu yar yani hadda wuxuu ka hadli doonaa shekh raxima allahu tacaala dhiigagii qofka dumarka ku dhacayay buu ka sheekeynaya xaydkii iyo nifaaskii iyo iyo istixaadadii marka istixaado ka hadlmaya shiikhu istixaada kitaabta kale u tegi doonaa hadda wuxuu ka hadlayaa xayd xayd waxa weeye gabadhu markay qaangaadho dhiiga tilmaamay inay qaangaar tahay tilmaamaya sidoo kale inay caafimaad qabto oo dhiiga xaydku waa dhiiga caafimaad tilmaamaya qoftu inay qabto nifaaskuna waa dhiiga gabadhu markay dhasho kadib yimaada oo socdo weeyaan see ma garanaysaa loola dhaqmayaa shuuka halid doonaa faslun aqalul xaydi dhiiggaas xaydkali ama xaylka la yidhaahdo waxaa ugu yar yowmun waleylatun habeen iyo maalin inuu socdo waa labaatan iyo afar saacadood markaama ku dhacay labaatan iyo afar saacadood hadduu socdo dhiiggaasi waxaan leenahay waa xayd magacaasaa la siinayaa saaka afartii subaxnimo haddii dhiiga isku aragtay gabadhu kadibna uu ka yara go-ay shantii barqadii hadday isku aragtay xoogaa kale kadibna ka yara go-ay duhur eh, haddana casarkii isku aragtay haddana ka yara go-ay halkaa maxaa tegay duhur iyo casar iyo islaa subax iyo duhur iyo casar soo maahayn maqribkii markii la gaaray wax dhiiga waa arki weydayba haddana biri subax ma arag saasbuu ku tegay waxaan leenahay dhiigaasi hee xayd lama dhaho maxaa yeele labaatan iyo afar saacadood hee ma gaarin warkaa ma ku dhacay marka saddexi salaadood way soo tukanaysaa way tukanaysaa maxaa yeele dhiigu dhiig xayda hee ma ahayn warkaa ma ku dhacay haddii laakiinse maqribkii ceshihii haddana aragtay kadib afarteedii kale halkaa twenty four markay soo wareegtay waxaan leenahay dhiiggaas wuxuu ahaay xayd buu ahaa yowman waleeli mar hadduu qaatay warkaa ma ku dhacay salaadihii marka kudhex jiro o dhan qoftaas waa laga cafinaya laguma laha marka labada maalinka iyo habeenka marka hadduu dhammaado waxaan leenahay dhiigaas waxaa loo xukminaya inuu ahaa xayd hadduusan mar dambe mactaha imaan marka maalinta iyo habeenka wixii ku jiro salaada ahaa soo qallee dhihi mayo wa haalibuhu waxaase ugu badan gabdhaha dhiigga xaydka intuu hayo sittun aw sabcun lix maalmood iyo ama toddoba maalmood wakhtigii xaydku toddoba maalmood bay ku jiraysaa ama lix maalmood wa akharu waxaa ugu badan qofta dumarkaa inuu dhiigu hayo khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood bilayaali hayo habeenadoodii xaydku gabadha intuu gaari karaa waxa weeye shan iyo toban maalmood lix iyo toban hadduu gaaro waxaan leenahay maalinka lix iyo tobanaad xayd ma aha shan iyo tobankii maalmoodoo hore salaadii salaad lagaama rabo lakiinse maalinkaas lix iyo tobankaa hee salaada tuko maxaa meesha ugu badnaa uu gaari kara weeye xaydku qofta intuu dhiig ka soco dhiig marka la sheegaya maaha inuu hawu iska leeyahay sidii bood furantay maaha waa dhici karta dhibco inuu noqdo ama soo saas iyo wixii la wey marka waa qabanaynaa maxaan leenahay yowm waleyla ugu yar lix maalmood todoba maalmood baa ugu yar maxaa ugu badan shan maalmood marka qofti qofbaa wuxuu ku dhici karaa shan maalmood midbaa dhiiggeeda wuxuu noqon karaa toddoba maalmood midbaa sagaal maalmood iska noqonaya midbaa shan iyo toban maalmood warka waa fahamti soomaa waa kaa waaya aqalu duhri dahaaro inta ugu yar yacni inta gabadhi dhiig aysan lahaan karin oo bayna alxaydatayni laba xayd ku jira yacni laba dhiig laba dhiig oo xayd ah inta daahirnimo ee u dhexayn ka dhaahi khamsata cashara yooman wey shan iyo toban maalmood yacni bishan dhiiggii xaydka uu ku dhacay iyo bisha kaloo dhiigga xaydka uu ku dhici soo laba xayd ma ah labadaas xayd tirada ugu yar oo maalmo ah oo dhiigu uusan ku dhici karin shan iyo toban baa ugu yar wa khaalibuhu waxaana ugu badan arbacatun wa cishruuna labaatan iyo afar yooman maalmood aw amase alaaatun wacishruuna ama saddex iyo labaatan maalmood walaa xadda liakarihi in badnaashihiisana tiro maleh maxaa laga wadaa yacnii qoftan dhig xaydkeedan bisha ku dhacaya iyo xaydka kaleo bisha ku dhacaya soo firaaq uma dhexeeyo dhiig la-aana oo qofta salaad tukanayso oo soomayso soo qur-aan akhriso kuma dhexeeyo firaaqaas uusan labada dhiig u dhexeeyahay waxaa ugu yar shan iyo toban maalmood yani waxaa dhici karta maantay dhiig inuu ku dhacay oo sabtiya wuxuu socday shan beri soo maah uu ka go'ay dhiigga kusoo xiga oo ku dhici doona inta ugu yara uu ka maqnaan kara waxa weeye shan iyo toban beri inuusan dhiig ku dhicin warkama ku dhacay inta ugu yar yacni shan iyo toban beri wax ka yar haddii dhiig kale uu ku yimaado yah waxaan leenahay dhiigaasi hee khalkhal baa ku jira dhib baa ku jira maxaa yeelay daahirnimadii gabadhan ay daahir noqon lahayd wayba ka yartahay hee shan tombir bay ka yartahay maxaa badnaanshihiisa lama xisaabin karo laakiinse qaalibku waxaa dhici karta bay yidhaahdeen gabadhu in ay eh, todoba beri gabadhu inay todoba beri dhiig u qabto eh, gabdhuhu isku wakti maaha gabarba baa bisheedu dawriga eh, noqon kardhaa insha allah waa faafaahin doona karta adku waaweyne labaatan beri bay noqon kartaa oo labaatan iyo shan waxaan ka wadaa labaatan iyo shan beri tusaale ahaan labaatan beri inay daahir noqoto shan berina hee ay dhigu hayaa dhici karta soo maa marka qoftaasi bisheedu waa labaatan iyo shan beri baan leen birahan cadiga la xisaabsanayo oo janaayo febraayo maleh war waa garateen soo maa qofka waxaa dhici karta inay tahay bisheeda cadigan sida loo badan yahay soddon maalmood inay toddoba beri dhiig ku dhaco labaatan iyo saddex berina ay daahir tahay marka sheekhu wuxuu ku yidhi daahirnimada waxaa ugu yar shan iyo beri waxaa qaalib ah oo magaranaysaa gabdhuhu u badan yihiin gabadhu inay wax dhiiga aysan ku dhicin labaatan iyo afar beri labaatan iyo saddex beri maxay ka dhigan tahay markuusan labaatan afar beri dhiig aysan qabin maxay ka dhigan tahay toddoba beri bay dhiig qabtahayo soddonkii toddoba beri lix beri bay dhiiga qabtahayo soddon beri buuxinaysa soo maa haddii ma garanaysaa labaatan iyo saddex beri ee daahirta maxay ka dhigan tahay bisha inta ka dhiman soddonkaa beri inta ka dhiman oo toddobada maalmood bay dhiig ku dhaca marka saas isku buuxinaysaa waxaa dhici karta labaatan iyo saddex beri daahirnimada inay ka badan tahay oo gabadhan yowmun waleylatun dhiigeedu noqdaba marka intay bay daahirtaha labaatan sagaal beri waxaa dhici karta laba beri inay daahir eh, inay dhiig ku dhacba marka maxay daahir tahay labaatan saasoo kale marka inay eh, xadka ugu sareeya lama qiyaasi karo laakiinse maxaa la qiyaasi karaa xadka ugu yar waa shan iyo toban beri xadka magaranaysaa garanaysaa badanaa gabdhuhu udhexeeyaana waa labaatan iyo saddex beri inay daahir noqoto ama labaatan iyo afar beri xaydkii baana la dheeraaday qolaa laga sheegay waar hebelow hee laba eedo minhaajkii akhrisanaya waar hebelow hee war miyaad ku wareereen war miyaa xayda waar maya adna maya dee naga dhaafi haddaba <laughs> marka waa hawl weeye aqalu nifaasi nifaaska waxaa u yar majatun baa u yar hal mar wax soo baxa maja waxa weeye hal mar wax soo booda bis yacni eh, ilmihii saa u dhashay hal mar baa dhiig gadaasha ka daba yimaaday dhiig kale laguma aragba intaas buu nifaaski noqday intaasaaba ugu yar majatun laxdatunna way ahaan haye waqaalibuhu waxaa ugu badan inta qofta dumarkaahi ee dhiigii dhalmada uu ku jiri karo arbacuuna yowman afartan maalmood afartan maalmood buu dhiiggani dhiiggii magaranaysaa afartanka baxa ahaa ah hayn karayaa w wa aktaruhu waxaa ugu badan situuna yowman lixdan maalmood dhiiggii inuu hayo marka waxaa dhici karta dhiiggii inuu toban beri hayo dhiiggii dhalmada markii ilmuhu dhashay labaiyi toban beri kadib dhiiggii inuu iska istaago marka wixii ka dambeeya salaad waa laga rabaa gabdhaha qaar waxaa in xaggaa ka digtoonaadaan weeye ma hadduu dhiigii go-ay la arkay inuu dhiigii go-ay hase maa in afartan beri la sugo insha allah waa iska sii faahfaahin doona hada billahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamed calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin